alxamdu lilaah rab alcaalamiin w sala allahu calaa muxamed wcala aali muxamed w salama tasliima kaiira waxaynu ku jiray qaybtii ku saabsanayd fanulbadiic fanulbadiic wuxuu u qaybsamayey muxasinaad unbuu ahaa wuxuu u qaybsamayey muxasinaat macnawiya iyo muxasinaat lafdiya qurxino hadalka la qurxinaayo oo macnaha loo nisbeeyey iyo qurxino hadalka la qurxinaayo oo odhaa hadal loo nisbeeyey waxaynu soo maray muxasinaat macnawiya waxaynu joogno ku jirnay qaybta muxasinaat lafdiya mu'alifiinta kitaabka qoray waxay yidhaahdeen raximahum ullah assajcu muxasinaadka lafdigaa waxaa ka mid a ah, sajci baa ka mid ah sajci waa hadal xaraf raac ah oo aan gabay ahayn xaraf baa la ilaalinayaa kolay qolyaha suugaanta soomaaliga waxay u bixiyeen xaraf raac alsajcu huwa tawaafuqu alfaasilatayni nasran fi lxarfi alakhiir waa in labada faasilo ay iswaafaqaan nasran ay fi nasri hadalka aan gabayga ahayn gudihiisa fi lxarfi alakhiir ay iska raacaan xarafka dambe ay iska waafaqaan xarafka dambe oo kale sajciga carabtu xarafka dambe eegayaan siday qaafiyadaba u eegayaan xarafka dambe afka soomaaliga waa ka duwan isaga xarafka horaa la hadday gabay tahay iyo haddii hadal laysu ekaysiinayo lafdigoo xaraf raaca tahay mid walba xarafka hore ayaa la eegaa af soomaaliga laakiin af carabiga waa ka duwan yahay xarafka dambaa la eegaa hadday gabay tahay iyo hadday tahay hadal aan gabay ahayn ee xaraf keliya la ilaalinayo in lagu dhammeeyo wa huwa alaatu anwaac waa saddex nooc mutarafun wa mutawaasin wa murasac sajcigii baa waxaa loo qaybiyey saddex qaybood baa loo qaybiyey nooc waxa lahay mutaraf yacni tarafka ugu dambeeya ayuunbuu ku sugan yahay tawaafuqaas in ikhtalafat alfaasilataani fi lwasn mutarafun baa la yidhaahdaa in ikhtalafatu hadday iskhilaafto alfaasilataani labada faasilo fi lwasni wasniga ay isku khilaafto aynay isku miisaan ahayn isku sar aynay ahayn isla ekayn isku sar go'nayn alinsaanu biaadaabihi laa biziyihi wa siyaabih shakhsigu wuxuu qiimo ku leeyahay biaadaabihi akhlaaqdiisa wanaagsan ayuu qiimo ku leeyahay laa biziyihi wa siyaabih ziyiga waayo adda iyo qaabka dharkiina waa soo geli karaa wa siyaabihi iyo dharkiisa qiima kuma leh oo ruux kastoo wanaagsan iyo mid kastoo xunba waa xidhan karaan dhar wanaagsan marka ruuxa waxaa lagu qiimaynayaa maaha aha ma aha ee ruuxu insaanku dee garashadiisa iyo dhaqankiisa iyo akhlaaqdiisuu qiima ku leeyihi hadday tahay xagga cilmiga hadday tahay xagga camalka hadday tahay xagga akhlaaqda ruuxii xumaaye liitay dhar wanaagsan waa xidhan karaa waa arrin marka la garanaayo marka horeba inay saa tahay haddii kale waxay iska noqonaysaa dee maray canaa dhan nin odayaa ayaa qole u yimi qasaska soomaalida ay sheegaan markaasaa dabeedna way qadiyeen waxba waa siin waayeen dhar markii hore aan aada dee u shacni badnayn ayuu sitay markii dambuu soo labistay oo dhar aada u qurux badan ayuu soo xidhay markaasaa la ikraamay isla qoladii buu yimid waa sharfeeno waa soo dhaweeyeenoo caanay u keenay markaasuu dabeedna markaa ku yidhi intuu maryii soo qaaday na maray caanaa dhan markaasaa ninkii ardaaga joogay saloyaa la hadlaya waa loo yimi waxaa loo yimi isagoo leh maray caanaha dhan markaasay maxaad uga jeedaa markaasu markii hore waa idii yimi waa ay qadiseen imankana markaa dharkan ugu aragteen baa dee i martisoorteen dee waxaa martisooraysaa aniga ma aha waa maryaha saasaan u leeyahay maray caanaha dhan marka mawdicu shaahid hadda waxaa loo jeedaa biaadaabihi iyo wa isku wasni maaha haddii sarta lays yidhahdo isku miisaama iskuma sar go'na biaadaabihi wa siyaabihi xaggii shicirka ula kac xarakaadka iyo sakanaadka eeg isku wasni noqon maayaan midna waxay noqonaysaa mutafaacilun midna waxay noqonaysaa mafaaciilun bay noqonaysaa marka idan waa kala wasni sarti iskuma sar jarna oo isku wasni maaha laakiin maxay ka siman tahay isku waxbay ku dhammaataa biaadaabihi iyo wa hiyaabihi marka idan waxay noqonaysaa nooca la yidhaha mutaraf sajci waa tahay laakiin sajcigu markuu sii kala baxo noocan waxaa la yidhahdaa mutaraf baa la yidhahdaa wa mutawaasin nooc labaad waxa la yhaha mutawaasin baa la yidhaahdaa waa mid isu dhigma in itafaqataa wa hadday iswaafaqaan labada faasilo fiihi wasniga iska waafaqaan oo iyagoo isku wax ku dhammaanaya ayay haddana isku wasni yihiin naxu almar'u bicilmihi wa adabihi laa bixasabihi wa nasabihi yacnii ashyaada wax lagu tusaalaynaayo maaha misaal keliya in laga dhigayo waxaa ku jirta yacni xikam la doonaayo qudheeda in la gudbinayo ya marka laba arrin baa labadaba lagu gudanayaa mar waxaa lagu gudanayaa wixii loo tusaalaynayey in lagu garto oo misaalka waxaa la yidhahdaa waa jus-iyun liiidaaxi alqaacida waa shay jusi ah oo loo keeno qaacidada in la caddeeyo oo la bayaamiyo marka qaacidada la sheegay in lagu fahmo waa looga jeedaa macno labaadna waa looga jeedaayo waxaa looga jeedaa xikam la doonaayo in la aqoonsado oo la garto oo talabada loo gudbinaya iyaduna ku sugan ya tii hore waynu aragnay akhlaaqdu inay qiimo leedahay oo ruuxa markaa akhlaaqdiisa lagu qiimeeyo ayaa misaalkii hore tilmaamay kanna waa maxay almar'u bicilmihi wa adabihi shaksigu wuxuu ku sugan yahay cilmigiisa wuxuu qiimo ku leeyahay cilmigiisa iyo aadaabtiisa marka aadaabtiiyo akhlaaqdii labadaasu qiimo kuleeyihi hal yastawi aladiina yaclamuuna waladiina laa yaclamuun inuu cilmigu qiimo badan yahay nusuustu waa inoo sheegtay aadaabtii akhlaaqduna waa muhim oo waxaa la yidhahdaa cilmun bilaa adab ka shajaratin bilaa samar cilmi aadaab ka maran wuxuu ka dhigan yahay geed midho ka maran dhirta midhaha bixiisaa haddii midhihii aynay lahayn oo ay ka qatan tahay Ah, faa'iidadeeda waxba u dhiman marka almaru bicilmihi wa adabihi laa bixasabihi wa nasabihi qiimo kuma laha shakhsigu sharafta aabbayaashii iyo awowayaashii ay lahaayeen iyo nasabkiis waayo ruuxii nasabka wanaagsanaa waxaa dhici kartaa inuu isagu xumaado ya man bataa bihi camaluh lam yusric bihi nasabuh ka camalkiisu dibdhigaa nasabkiisu ma soo hormarinayo waxaa laga yaabaa dadka qaarkood inay ku faanaan inay hebel baan ahay ama hebel baa awoogay ah ya ida iftakharta biaabaa'in lahum sharafun qulnaa sadaqta walaakin bi'sa maa waladu haddaad ku faanto aabbayaal sharaf leh waxaan leenahay run baad sheegtay odayaasha waxba ka sheegi mayno walaakin bi'sa maa waladu wax la dhalo waxay dhaleen baa u xumaaday dee aday ku dhaleen aan waxba yahay ah ya marka shaksigu wuxuu qiimo ku leeyahay isagu wuxuu yahay ayuu qiimo ku leeyihi marka mawdicu shaahid waxaa loo jeedaa wa adabihi iyo wa nasabihi isku waxwaa ku dhammaanayaan oo sajciga xaggaa waa kaga sugan yihi waxaa kaloo ku sugan waa isku wasni oo sarti waa isla eg tahay xarakaadka iyo sakanaadkana waa iska waafaqsantahay wa adabihi iyo wa nasabihi xataa xarako waliba xarakadii bay waafaqsan tahay marka noocana waxaa lahaha sajci mutawaasia baa la yidhahdaa waa murasac nooca saddexaad ee sajciga ka mida waxaa la yidhahdaa murasac baa la yidhahdaa in itafaqat waa hadday iswaafaqdo alfaadu lfiqratayn labada fiqro ama labada jumlo ama labada qaybood erayadoodu hadday iswaafaqaan kulligood aw aksaruhaa ama badankeedu ay iswaafaqaan fi lwasni xagga wasniga ay iska waafaqaan wa takfiyati waxay ku dhammaanayaan ee la qaafiyeynayana ay iska waafaqaan wasnigii waa iska waafaqeen qaafiyada lagu dhammaynayana way iska waafaqeen naxu yaطbacu alasjaaca bijawaahiri lafdihi wa yaqracu alasmaaca bizawaajiri wacdihi waxaa ka mid ah hadalkii xariiri uu yidhi fii maqaamaatih yabacu wuxuu samaynayaa ama qurxinaya alasjaaca sajciyada waa hadalkaa xaraf raaca ah bijawaahiri lafdihi shaksi buu ammaanaya oo in khudbadiisu cajiib tahay buu ku ammaanaya bijawaahiri lafdihi erayadiisu jawharada ama macaadinta ay leedahay ya qiimaha hadalladiisu leedahay ay waaweyn tahay alfaadiisu baa waxay ka dhigan tahay kal jawaahir taasuu ku qurxinaya buuli oo ku samaynaya wayaqracu waa garaacaya alasmaaca maqallada waa dhaguhu u jeedaa bizawaajiri wacdihi wacdigiisa wax wacdinaayo waxyaalaha wax reebaya waciidada ee ku sugan ayuu ku garaacayaa maqallada ama dhagaha mawdicu shaahid wuxuu u jeedaa xuruuftu qaalibka way iswaafaqeen marka agsarka xuruuftaa iswaafaqsan meelaha qaarkood baa xuruufaha qaarkood ay ku kala duwan yihin meelaha qaar xurufaha qaar way isdaba marsan yihiin hal xarafna waa ku kala duwan yihin iyo yaqracu laba ay ku kala duwan waa ta'da iyo ba'da ayaa halka kalena waxaa ku sugan qaaf iyo ra' labada kale waa iskaga mid alasmaaca iyo alasjaaca waxay ku kala duwan hal xaraf jiim iyo miim ayaa midna jiim ku jira midna miim ku jira beddelkeeda bizawaajiri iyo bijawaahiri waxay ku kala duwan yihiin eh, za iyo ha waxaa kaloo markaa raaca eh, jiimkii waxaa lagu sameeyey bijawaahiri mawdicu kaga jiray meel aan ahayn baa laga geshi waa la ysdaba mariyey bizawaajiri iyo bijawaahiri marka wacdihii waxay iyaguna ku kala duwan yihiin laba xaraf marka haddaad eegto xuruufta aad isu tiriso haalibka iska waafaqsan yihiin iyagoo isku wax ku dhammaanaya ayaa haddana waxay dheer yihiin in agsarka xuruufta ay iska waafaqsan yihiin agsarka xuruufta ay iska waafaqsan yihiin haddii la yidhaahdo waxay ku dhammaanayaan laga eego waxay noqonaysaa in la yidhahda kulligii waa iska waafaqsan yihiin oo yatbacu iyo yaqracu isku waxbay ku dhammaanayaan alsjaaca iyo alasmaaca isku waxbay ku dhammaanayan oo cayn bay ku wada dhammaanayan bijawaahiri iyo bizawaajiri isku waxbay ku dhammaanayaan lafdihi iyo wacdihii isku waxbay ku dhammaanayaan mashaarikhda qaarkood waxay u tusaaleeyeen markaa agsarka inay iska waafaqaan bay tan u tusaaleeyeen oo agsarka markaa ugama jeedaan kelmadda xurufteedo dhan ee waxay uga jeedaan kelmad waliba waxay ku dhammaanaysaa inay kelmadda kale waafaqsanta isku waxay ku dhammaanayaan yatbacu iyo yaqracu alasjaaca iyo alasmaaca bijawaahiri iyo bizawaajiri lafdihi iyo wacdihi saas aawadeed haddii markaa la bedelo oo al aadaan lagu bedelo alasmaac waxay noqonaysaa in kelmadihii kelmad ka mida ah ayna isku wax ku dhammaanayn aynan isku wax ku dhammaanayn marka in itafaqat alfaadu lfiqratayni aw aksaruha fi lwasni wataqfiya wasniga hadday iska waafaqdo iyo qaafiyada wasnigu wuxuu noqonayaa sida ay u dhigan tahay xuruufta sakanaadka iyo xarakaadka alasmaaca iyo alasjaaca waa isku wasni yadbacu iyo yaqracu waa isku wasni bijawaahiri iyo bizawaajiri waa isku wasni lafdihii iyo wacdihii waa isku wasni marka wasniga waa iska waafaqeen taqfiyadana waa iska waafaqeenoo isku xaraf bay ku dhammaanayaan kelmad kastaba kelmadday ku beegan tahay isla xaraf bay ku dhammaanayso waayahay markaa sida saxani waxay noqonaysaa mashaayikhdu ay u tusaalaynayaan muwaafaqo dhammaystiran ma aha inay uga jeedeen waxay uga jeedeen xagga wasniga inay isku wasni yihiin kelmad weliba kelmadda kale la wasni tahay xagga qaafiyadana inay isku qaafiye yihiin oo kelmad kastaaba kelmadda kale ay la qaafiya tahay marka waxay ku qaydan tahay itifaaqu fi lwasni wataqfiya waayahay intaas dhammaanteed waxay noqonaysaa sajci bay noqonaysaa culamada qaarkood waxay aan sajciga waxaa kaloo soo gelaya halkaa intaanan dhaafin wa markuu leeyahay maqalladu garaacaya wuxuu u jeedaa kelimaadkiibuu ku garaacaya marka wuxuu ka dhigayaa taasiirka iyo saamaynta hadalkiisu leeyihiin ay ruuxa ku dhacayaan ayaa waxaa laga soo qaaday inay garaacis tahay marka daqi ha la sheegay waxaa loo jeedaa laazimu daqi daqiga waxa ka laazimaya oo taasiir ah marka wuu ku saamaynayaabaa looga jeeda waa ku raadaynaya taasaa laga tilmaamaya culamada qaarkood waxay u tusaalayaan sajciga markay ka warramayaan qur-aanka laftiisa waa u tusaalayaan oo waxay yidhaahdaan fawaasisha qur'aanku markay isku wax ku dhammaanayaan waxay noqonayaan sajci noocaasay noqonayaan bay yidhahdeen oo sajciga way u tusaalayaan fii sidrin makhduud wa dillin mamduud wa talxin manduud yani waxay ku dhammaanayaan isku wax fii sidrin makhduud sidrin makhduud waxay la wasni tahay wa dillin mamduud dillin mamduud iyo sidrin makhduud waa isku wasni ta hore waa ficlun ta dambana waxa weeye waa mafcuul wa talxin manduud waa la mid adigu in yar baa jira tani waxay ku khilaaftay kordhiga da'du ay kor dhigantahay oo lkalima ah wa talxin manduud shatriga hore ayaa khilaafaya calaa kulli xaal ta noocaasoo kale waxay odhanayaan waa saji waa sajci ayay odhanayaan marka qur-aanka wax badan ayay fawaasisha qur-aanka u tusaaleeyeen nooca sajciga anwaac bay usii qaybiyaan nooca shanaad ee ka mida ah muxasinaat lafdiya waxaa ka mid a ah maa laa yastaxiilu waxaan isku beddelaynin bilincikaas in la qallibo aan isku beddelaynin wa yusamaa waxaa lagu magacaabaa huwa kan aan incikaaska isku beddelayn alqalba qalbi ayaa lagu magacaabaa samaa waxay qaadataa laba mafcuul marka mafcuulkii koowaad waxa uu noqonayaa naa'ib faacil buu noqonaya waa huwa wa yusamaa huwa alqalba qalbi baa lagu magacaabaa wa huwa kawnu lafdi waa ahaanshaha eraygu u ahaado yuqra'u tartan wa cagsa mid loo akhrinayo si waxa weeye toos ah iyo si markaa maqluuba ah mid walba bimacnaa hadalka haddaad ka soo bilowdo min alyamiin ila alyasaar xagga midiga aad ka soo bilowdo oo xagga bidixa aad u socoto waxaad kale awoodi kartaa inaad bidixta ka soo bilowdo oo aad midigta u socoto labada geesood sidaad u akhridaaba waa isku midkii ma kala duwananayo hal arrin unbaa u baahan in lagu baraarugsanaado hamsada iyo alifka ayaa isku xaraf la xisaabinayaa calaa ra'yi bacdi almutaqadimiin iyadoo lagu soconaayo mutaqadimiinta qaarkood ra'yigay qabeen fara'u hayru oo culammadii carabiyada ee mutaqadimiinta ahayd waxay isku hayeen xuruufta hijaa'iga ah ee luqada carbeed ka kooban tahay ma sagaal iyo labaatanbaah mise waa siddeed iyo labaatan haddii la yidhaahdo waa sagaal iyo labaatan waxay noqonaysaa hamzada iyo alifka in la xisaabiyo xaraf keliya inay yihiin oo labadaba la yidhaha waa alif laakiin alifkii baa kala baxay oo midna waxaa la yidhaahdaa alalifu lyaabisa midna waxaa la yidhaahdaa alalifu layina marka labada mid waliba waa alif waa qowl culamada qaarkood ay qabeen calaa haada marka lagu socdo waxay noqonaysaa siddeed iyo labaatan xaraf inay yihiin haddii la yidhaahdo hamzada iyo alifka laba laga kala dhigayaana waxay noqonaysaa sagaal iyo xaraf inay yihiin marka tan qalbiga la samaynayo marka lagu soconayo hamzadii alifkii waxaa lagu soconayaa calaa ra'yi farraa wa inay isku mid yihiin marka hadalkii haddaad midig ka soo bilowdo aad toos u akhrido iyo haddaad bidixda ka akhrido waxay noqonaysaa isku mid bay noqonaysa isma khilaafayso waxaa la yidhaahdaa qalbi ayaa la yahaa maa laa yastaxiilu bilincikaas waa waxaan isku bedelaynin in la debagediyo laga soo akhriyo xagga dambe oo sida af soomaaliga loo akhriyo kale haddii loo akhriyo wuxuu noqonayaa in kelimaadku isku midka yihiin isma beddelayaan min alyasaar ila yamiin iyo min alyamiin ila alyasaar bidig haddii laga soo bilaabo oo toos loo akhriyo iyo haddii bidix laga bilaabo oo maqluubka loo akhriyo waxay noqonaysaa isku mid naxu kun kama amkanak kun noqo kama amkanaka sida kuu suurowda noqo xagga dambe haddaad ka soo akhrido kaaf baa ugu dambeeya nuun baa ku xiga kun kamaa hamzada alif u bedel waxay ku socotaa ra'yigii hamzada iyo alifku waa isku mid amkanaka alifka dambena hamze ka dhig waayo hamzada iyo alifku inay isku mid yihiin ku soco amkanak marka waxa weeye haddaad xaggan ka akridana waa kun kama amkanak haddaad xagga kale ka soo akridana waa kun kama amkanak qur-aanka laba mawdic bay u tusaaleeyeen noocaas wa rabbaka fakabbir xarakaadka la eegi maayo marka xagga dambe laga soo akrinayo rabbaka fakabbir yacni waxa wey noqonaysaa saas waawgu maadaama uu isagu xaraf kale ahaa oo cataf isaga loo keenay kelmadda aanu ka mid ahayn inta kale ayaa loo jeedaa mawdica labaad wuxuu yahay kullun fii falak kullun fii falak haddaad ka soo akhrido xagga dambe waxay noqonaysaa saasoo kale waxaa la mid ah hadalkii uu yidhi alqaadi alarrajaani beytkuu yidhi baa noocaas ah mawaddatuhu taduumu likulli hawlin wa hal kullun mawaddatuhu taduumu beytkaa haddaad aakhirka ka soo akhrido oo aad sidaa u akhrido min alyasaar ila alyamiin wuxuu noqonayaa inuu markaa la mid yahay sida haddaad midigta ka akrinayso waa maa laa yastaxiilu bilincikaas mawaddatuhu taduumu likulli hawlin wahal hal kullun mawaddatuhu taduumu waxaa lasoo naqliyaa nin sheikha ayaa ninku yidhi hadal noocan ah ayuu kula hadlay oo wuxuu yidhi sir falaa kaba bika alfaras ya sir soco falaa kaba bika alfaras waqaan farasku kula kufin aakhirka haddii laga soo akhriyo sidaa loo wadana waa sidii oo kale waa maa laa yastaxiilu bilincikaas markaasaa waxa le isla markiiba wuxuu u jawaabay daama cula alcimaad waa sidii oo kale iyadana haddii aakhirka laga soo akhriyo sidii oo kale noqonaysa waxaan filayaa weliba ninka ilaa hadalka hore yidhi in la odhan jiray cimaad markaasuu yidhi daama cula alcimaad alcaksu nooca lixaad waxaa la yidhahdaa cagsi ayaa la yidhahdaa wa huwa an yuqadama waa in la hormariyo juzun fi lkalaami qayb hadalka ka mida calaa aakhara mid kale laga hormariyo uma yuckasa dabeedna la dabagediyo naxwu qawlika waa sida hadalkaaga aad tidhaahdo qowlulimaami imaamu lqowl limaami imaamka hadalkiisu imaamu imaamulqowli hadaloo dhan waa imaamkiisi iyo xurulkalaami kalaamulxuri hadalka kiisa xorta ahi kalaamulxuri waa ninka xortaah hadalkiisa weyi haddaad eh, yacni markaa aad juz akhrido waxay noqonaysaa in macnihii uu noqdo eh, cagsiga markaa uu noqdo marka qowlulimaami eh, imaamka qowlkiisu imaamulqowli yani noocii hore waa ku dhowdahay laakiin waa ka yara duwantaha fara udheeeya farqi ayaa udhexeeya waay isla cayntii maaha taa hore waxa weye waa isla lafteedii oo wax iska beddelaya ma jirin laakiin kan macnaha farqa u yara dhaxaynaya saas aawadeed baa kanna cagsi ugu magacaabeen kaa horena qalbi ugu magacaabeen qowlulimaami imaamka qowlkiisu imaamulqawli waa odhaahda imaamkeedii weyi odhaahdo imaamkeedi kalaamul xurri haddaad markaa waxa weeye aakhirkana toos ugu akhrin mayside juz baad soo qaadanaysaa oo imika haddaad aakhirka ka akhrido min alyasar alyamiin waxay noqonaysaa ra' inaad ka bilowdo dee ra'na laga bilaabi maayo juska ugu dambeeya soo qaado oo xurri ah dabeedna markaa geddi ka farqiga u udhexeeya waxay tahay midna waxa weeye juskan baad qaadanaysaa inta kale aad toos u akhrinaysaa min alyasaar ilyamiin midna xarafka ugu dambeeyaad ka soo bilaabaysaa akhrinta marka kan xarafka ugu dambeeya laga soo bilaabi maayo waxaa laga bilaabayaa juska ugu dambeeya hadalka kan ka horeeya laftiisa alqawli baa ugu dambeeya soo maaha asha ka reebo qowl soo qaado qowl markaad ka bilowdo qowl aad sidiisa usoo qaado qaafka soo hormariso wowga ku xigsiiso laamka ku xigsiiso ayaa dabeedna toos u akrinaysa min layasaar ilyamiin laakiin sidii kii hore xarafka ugu dambeeya ka bilaabmaysa oo law qubay noqon lahayd haddaad ka bilowdo dee loomana jeedo taas marka taa hore waxay yidhaahdaan waa qalbi tanna waxay yidhahdeen waa cagsi kalaamulamiiri amiiru lkalaam waa la mid noocaas an yuqadama juzun fi lkalaami ayaa la hormarinaya calaa aakhara uma yuckasu dabeedna waa la cagsinaya cagsigu wuxuu ka bilaabmayaa waxa juska hadalka ugu dambeeya ka soo hadhay laakiin juska isaga sidiisaa loo soo qaadanaya oo xuri ah ama qawli ah yani saasoo kale halkaa hore sajciga tambiih yar baan ku noqonayaa tambiihaasi wuxuu yahay sajciga waxaa soo aroortay mar in la dhaleecaynayo oo nabigu sala allahu aleyh wasalam waa ku yidhi ina hada min ikhwani lkuhaan min ajli sajcihi aladii sajaca nabiga sala allahu aleyh wasalam waxaa loo sheegay dhacdo dhacday oqolyo ay isku hayaan gabadh uur leh ayaa lala dagaalamay waxbaa lagu dhuftay ilmihii baa isagoo bakhtiga ka soo dhacay oo soo duuray nabiga sala allahu aleyh wasalam baa la isula yimi markii la isula yimi ayaa nabigu wuxuu ka xukumay guratu cabdin aw ama addoon ama addoon ayuu ka xukumay qoladii loo sheeganayey nin ka mida ah wuxuu yidhi kayfa naqramu man laa akala walaa shariba wala stahal fa mislu haada yutal sidaan u qaandhabaynaa waxaan waxba cunin oo aan waxba cabbin oo aan amaaraadkii noloshu ka muuqanoo xataa aan hindhisin ama qaylin kaasoo kale waxaa laga dhigaa hadar baa laga dhigaa idaan qaan lahaynoo waxba laga soo qaadin hadalkana ninku wuxuu isticmaalay sajci oo man laa akal wala istahal fa milu hada yutal laan buu ku dhameeyey akal istahal yutal xukunka uu sheegayana waxay ahayd xukum dee baatil oo qalad ah ila siduu nebigu xukumay sala allahu aleyh wasalam si khilaafsan buu u dhigaya markaasaa nabigu wuxuu ihi sala allahu aleyh wasalam ina haada min ikhwaani alkuhaan kani wuxuu ka mid yahay kuwa faaliyayaasha ah ayuu shabahaa walaaladood yahay waxaa loo jeedaa shabah buu ku leeyihi muxuu ugu leeyahay min ajli sajcihi aladii sajac sajciga uu sajciga u sameeyey hadalkan uu xarafka ku dhammaynayo marka sajcigu waxay culammadu yidhaahdeen waxaa laga qaadanaya xadiiskaas inuu mar noqonaayo madmuum oo la dhaleecaynayo marka waxay yidhahdeen culammadu mar waa maxmuud oo wanaagsan yahay marna waa madmuum oo waa la dhaleecaynaya marna waa laga fiican yahay marka laga fiican yahay bacdi waxay ka cabiraan waa madmuum marka ibnu cuthaymiin wuxuu noo odhanayaa waa madmuum min xaysu shaklu laa min xaysu lmadmuun waa hadduu sajcigu yahay mutakallaf takalluf mid lagu keenay oo alfaadda un in la qurxiyo looga jeedee oo la yska doondoonayo hadday caynkaa tahay oo la ysku kallifaayo aanu si caadiyo abiiciya u iman waa laga fiican yahay ducooyinka lafteeda marka la ducaysanaayo sajcigaa takalluf kugu jiro in lala yimaado waxay noqonaysaa midaan fiicnayn haddii la doonaayo sajciga la isticmaalayo in xaq lagu buriyo ama baatil lagu qurxiyo lagu dhaldhalaaliyo haddii looga jeedana wuxuu noqonayaa mid la dhaleecaynayo xun waa kaa xadiisku sheegayo kale markaa sajcigu wade maxmuud maaha laakiin haddaan takalluf aanu ku iman xaq aan lagu burinayn baatil aan lagu qurxinayn si dabiiciyoo aan layska doondoonin uu ku yimaado wuxuu noqonayaa shay maxmuud oo fiican ayuu noqonaya baliiqna ah laakiin hadduu takallufku noqdo maqsuud mid isaga loo qasdaayo laysku kallifaayo layska doondoonaayo dadaalkan alfaadda in la qurxiyo oo isku wax lagu dhammeeyo la rabaa waxay ka go'an tahay macnaha macnihii baa wuxuu noqonayaa macno liitaan oo nuqsaani ku imanaysa saas aawadeed wuxuu noqonayaa mid laga fiican yahay laakiin cala kulli xaal haddii ay noqoto mid eh, baatil lagu qurxinaayo ama xaq lagu burinayo wuxuu noqonayaa mid baatil ah waana mid la dhaleecayn toddoba atashriic muxasinaadka lafdiga waxaa ka mida nooca la tashriic huwa binaau lbeyti calaa qaafiyatayni waa in beytka lagu dhiso laba qaafiyadood bixayu si oo idaa usqida bacduhu haddii la rido qayb ka mida kaana albaaqi shicran mufiidan inta soo hadhay wuxuu noqonayaa gabay wax faa'iideynaya bixayu si oo idaa usqida bacduhu qayb ka mida haddii la rido waa inta dambe kaana albaaqii inta soo hadhay wuxuu noqonayaa shicran mufiidan shicir wax faa'iideynayu noqonaya oo xagga macnahaanna waa mufiid xagga qaafiyahaanna waa marka waxaa la yidhaahdaa waxaa kaloo la yidhaahdaa tawshiix laba lafdi oo kala duwan baa loo isticmaalay tawshiixna waa la yidhahdaa tashriicna waa la yidhahdaa ka qowlihi sida shaacirku hadalku yidhi yaa ayuha almaliku aladii cama alwaraa ma fi lkiraami lahu nadiirun yundaru low kaana milaka aakharun fii casrina ma kaana fi dunya faqiirun mucsiru aakhirun baa hadda dabdisan nushadan hayo laakiin waa khaa saxdu waxay tahay in khaadu kor dhiganta waana baxru kaamil wuxuu yidhi yaa ayuha almaliku boqorkow alladii kaasoo cama alwaraa khalqiga uu camimay oo wada gaadhay ixsaankiisa iyo wanaaggiis waa mubaalaqa waa ku xeel dheeraanaya boqor markaa uu wada gaadhay ixsaankiisu khalqiga oo dhan gaadhay ma jiro laakiin wuxuu ka tilmaamayaa waa cumuumu yuraadu bihi alkhusuus lafdiga caam ah macnuhu uga jeedaa khaas ah bimacnaa cid eh, dad fara badan oo khalqiga ka mid a ah ama cid badan oo khalqiga ka mid a ah baa ixsaankiisu gaadhay maa fi lkiraami lahu nadiirun yundaru kuwa sharafta leh ama kariimiintae deeqsiyiintaa kuma sugna cid la oo loo dhigaa oo isaga u dhigantaa kuma sugnaan bimacnaa deeqsiyiinta kale oo dhan iyo kiraamta kale oo dhan waad ka wada mudantay u leeyihi low kaana mislaka aakharun fii casrina adoo kale hadduu ahaan lahaa waqtiga wakhtigayaga mid kula midi yaa maa kaana fi dunyaa faqiirun mucsiru adduunyadaba kuma sugnaadeen mid faqiiran waxba haysanin kuma sugnaadeen shaksi adiga kula midi hadduu joogi lahaa casriga dadku dhammaan faqriga waaba ka wada bixi lahaayeen sax maaha waxaas waa mubaalaqa alam tara anahum fii kulli waadin yahiimuun waayahay waxaa la yidhaahdaa acdabuhu akdabuh shicirka waxa ugu macaan badan inta ugu beenta badan ya intay dadku aadka ula dhacaan waxay tahay inta ugu beenta badan marka labadan bayd waxay ku dhisan yihiin laba qaafiyo haddii markaa mid la xadfo tii kale ayaa kaafiyadii ku dhammaystirmaysa oo gabaygii gabannimadii ka bixi maayo fa innahu yasixu an tuxdafa awaakhiru shutuuri alarbaca waxaa asaxaysa in la xadfo shatriyada afarta ah ee ugu dambeeya in aakhirkooda la xadfo shadriga dambe aakhirkiisa in la xadfo ayaa suuroobi karta oo haddii intaa dambe la xadfo waxay noqonaysaa in hadalkii gabaygii inuu dhammaystirmayo fainahu yasixu an tuxdafa awaakhiru shuduuri alarbaca shadriyada afarta ah in la xadfo ayaa suurtoobi kartaa aakhirkooda wayabqa yaa ayuha almaliku aladii maa fi lkiraami lahu nadiir maala kii hore waxaa laga xadfay shadriga hore cama alwaraa kii dambena waxaa laga xadfay yundaru marka wuxuu soo baxay yaa ayuha almaliku aladii maa fi lkiraami lahu nadiir weji kalena waxaa suuragala ah in la yidhaahdo maa fi lkiraami lahu nadiiru waa lahu wajhun low kaana mislaka aakharun maa kaana fi dunya faqiir ama la yidhahdo maa kaana fi dunya faqiiru marka tii hore waxa weeyaan aakhirun ay ku dhacday halka dambe ayaa saxdii ugu dhacay oo aakharun ah waxaa la mid a xariiri gabaygiisa yaa khaatiba dunya adaniyati inaha sharaku radaa wa qaraarat alakdaari daarun mataa maa adxakat fii yowmiha abkat hadan bucdan laha min daari ghaaraatuha laa tanqadii wa asiiruha laa yuftada bijalaa'ili alakhtaari waa noocaas oo kale haddii inta dambe la xadfo wa qaraarati alakdaari iyo bucdan laha min daari iyo bijalaa'ili alakhtaari waxay noqonaysaa inta kale ayaa gabaygii oo dhammaystira noqonaya yaa khaatiba dunya daniyati inaha sharaku rada intaasaa waxay noqonaysaa beyt dhammaystiran beyt bay waxaa la yidhaha noocaas tashriic ama tawshiix nooca sideedaad waxaa la almuwaaraba muwaaraba la yidhahdaa hiya an yajcala almutakallimu waa inuu ka yeelo ka hadlayaa kalaamahu hadalkiisa bixaysu si oo yumkinuhu ay u suuragal tahay an yugayira macnaahu inuu bedelo macnihiis oo ku bedelo bitaxriifin aw tasxiifin aw hayrihima taxriif ama tasxiif xuruuftii qaarkood ayuu markaa wax bedelayaa dhibcihii ay lahaayeen ama wuxuu ku bedelayaa xarakaadkii ay lahaayeen aw gayrihima ama wax kale ayuu ku beddelayaa ama xaraf buu ka ridayaa ama xaraf buu xarafku ku beddelayaa ama xarak kuu beddelayaa nooca waxa la muwaaraba hadduu xaraf gooyana waa la mid liyaslama min almu'aakhada si uu uga badbaado in hadalka uu yidhi loo qabsado hadal baa laga yaabaa inuu yidhi hadalkiibaa wuxuu doonayaa in hadhow aan loo qabsan karin oo ku baxsado sidaa uma odhan sida mana odhi muwaara baa la yidhahdaa ka qowli abi nuwaas waa sida hadalka gabayga ee abu nuwaas uu yidhi laqad daaca shicrii calaa baabikum kamaa daaca ciqdun calaa khaalisa nin boqora ayuu la hadlayey markaasaa wuxuu idhi gabaygaygu wuxuu ku lumay albaabkiinu ku lumay laqad daaca shicrii gabaygiigu waa lumay calaa baabikum albaabkiinu ku lumay kamaa daaca ciqdun sida u lumay ciqdun yani qoorta dumarku waxay gashadaan silsilad ama muriyadba dheh calaa khaalisa gabadha khaalisa la yidhahdo qoorteeda siduu ugu lumay waxaa loo sheegay boqorkii oo la yidhi dee ninkii wuxuu yidhi abuu nawaas la odhan jiray ya laqad daaca shicrii calaa baabikum marka boqorkii rashiid baa qabsaday maxaad saa u tidhi falamaa ankara calayhi arashiidu dalik boqorkii rashiid markuu qabsaday oo arrinkaa ku inkiray qaala lam aqul ila sidaa ma odhan buuli ee waxaan idhi keliya laqad daa'a shicrii daa'a daaca ma odhanee daa'aan idhi waan isku dhowday mugta halkii caynka ahaydunbuu hamze ka dhigay nudqi ahaanna waaba isku yara dhowdaa waa arrin laysku qaldi karo waxaan idhi buu ihi laqad daa'a shicrii calaa baabikum waxaa iftiimay gabaygaygiibaa albaabkiinna ku nuuray kamaa daa'a siduu u nuuray ciqdun silsilada ama markaa muriyadii ay u nuurtay calaa khaalisa gabadha khaalisa leh ugu nuurtay hadalkiiba si kale u bedelay dee wuxuu odhanayana waa yidhi marka waxa la yidhaha noocaasoo kale muwaaraba culamada qaarkood waxay yidhahdeen muwaarabada waxaa ka mid a tii yuhuudda ay isticmaaleen oo nabiga sala allahu aleyh wasalam ba waxay ku salaami jireen assaamu calayk ya hadhowna dee waxay odhan jireen assalaamu baanu idhi hadii lagu qabsado marka waxay noqonaysaa noocii maxay almuwaarabay noqonaysaa itilaafu lafdi maca allafdi nooca sagaalaad ee muxasinaad lafdiya ka midi waxay tahay itilaafu lafdi itilaaf in la yidhaahdaa waa khalad lama odhan karo waayo lugatulcarab laba hamso isku reebban carabi ma akhrin laa fi lqur'aani bayna akhrin walaa fi kalaami alcarab bayna ku hadlayn waxay sameeyaan takfiif oo mad bay u beddelaan mad ayay u beddelaan waayo waxay yidhaahdeen yashbahu tahawuc haddii la yidhaha itilaaf hunqaacay shabahdaa ya kaanahu ac buu leeyahay oo kale marka cusriga ay leedahay daraaddeed waxay dhahen waa waajib libdaal ibn maalik muxuu yidhi wamadda nibdi lisaaniya alhamzayni min kilmatin in yaskun ka aasir wactamin mad u bedel labada hamsata dambe ta labaad hadduu reebmo hamsadaasi ay reebanto hamse kalena reebayso waxaad u bedeshaa hamse u beddel saasuu alfiyada ka odhanaya ka aasir wa'tamin weeye marka i'ti odhan maysid meelahay ku timi ama i'tuunii ee waxaa la odhanaya i'tuunii hamsada waxaa la akhrinayaa marka hadalka ka horeeya lagu dhufanaayo liqaa'ana'ti biqur'aani hayri haada laakiin liqaa'ana haddaad isku taagto oo aad iiti ka bilaabayso iiti ha odhan waa mamnuuc qurada wax akhriya ma jiro labada hamso isku reeban ma qar'ahu axad saas aawadeed waa laxni in qur-aanka la akhriya ya nooca sagaalaad ee ka mida ah muxasinaat lafdiya itilaafu lafdi maca alafdi in lafdigu lafdiga waafaqayo oo wuxuu ka waafaqayaa qaraabada huwa kownu alfaadi alcibaarati min waadin waaxidin fi lgharaaba waa ahaanshaha hadalka erayadiisu ahaanshahay noqdeen min waadin waaxidin to keliya ama ariiq keliya qaar ku sugan fi lgharaabati xagga qariibnimada wa ta'ahuli iyo markaa ehelnimada inayna qariib ahayn iyo inay qariib yihiin haraabada iyo haraaba la-aanta isla nooc inay noqdaan nooc keliya qaar ka wada tirsan ay noqdaan ka qowlihi tacaala sida hadalkiisa allah uu yidhi xikaayo isagoo ka xikaayoonaya awlaadu yacquub hadalka yidhaahdeen tallaahi tafta'u tadkuru yuusufa xataa takuuna xarada tallaahi ilaahay baanu ku dhaaranay tafta'u ay laa tafta'u kama baxaysidoo kama zuulaysida waad ahaanaysaa tadkuru mid xusaya waxaad ahaanaysaa mid xusaya yuusufa yuusuf xuska yuusuf ka suuli mayse kama baxayse mar walba waa xusaysaa lamaa ataa bitaa'i markuu ta'dii keenay allatii hiya aqrabu xuruufi alqasam taasoo ugu qariibnimo badan xuruufulqasamka xuruufulqasamku waa kala badan yihiin umulbaab waxaa ah xuruufulqasamka ba'da ayaa ah culamada nuxaaddu waxay yidhaahdaan meel walba waxay yidhahdaan umulbaab baa jira xuruufu lqasam umulbaabkeedu waa ba'da waayo waxay gashaa isim daahir iyo damiir mid walba waa gashaa caamilka in la sheegiyo in la xadfo mid walbana waa ku camalfashaa oo mid walba u timaadaa shaygu hadduu umulbaab yahay waa inu ugu axkaam bataa isagaa markaa ugu axkaam badan marka ta'du way ugu qariibnimo badanta isticmaal ahaanna waa ugu yarta marka ta'dii lama ataa bitaai alatii hiya aqrabu xuruufi alqasam ataa bitafta'u wuxuu keenay erayga tafta'u ah waa ficil tafta'u ye maxaa loo geliyey bacda ila bacdu waa xaraf jar xuruufta jarkuna waxay gashaa uun asmaa waxyaalaha markaa lagu garto asmaada waxaa ka mid a jarkaa lagu gartaa sababta loo gesha waa maxay ha hadda waa isim maxay ku noqotay ya waa maqsuudatun bilafdiha shaygu hadduu yahay maqsuud bilafdihi isim yaanu ahaan jirin markan waa isim ama xaraf ha ahaado ama ficil ha ahaado wuxuu doonaba ha noqdee hadduu maqsuud bilafdihi noqdo waa ka baxay wuxuu ahaa markan isim buu yahay marka maadaama maqsuud bilafdiha ay noqotay tafta'u isim bay noqotay saas aawadeed baa loo geshay xarafka jar loo geshay ataa bitafta'u wuxuu keenay erayga tafta'u alatii hiya aqrabu afcaali listimraar taasoo ugu qariibnimo badan ficilada istimraarka faa'iideeya ama ku tusiya ficilada istimraarka ama daa'imitaanka ku tusiya tii ugu qariibnimada badnayd oo taftaw ah ayaa la keenay marka maxaa ka dhexeeya waxaa ka dhexeeya qaraabada qariibkiibaa qariibkii lala doontay ya ayaa jaarata ina qariibaani haahuna wa kullu qariibin lilqariibi nasiibu ya yacni mid kastoo qariibi qariibka kale wuxuu u yahay mid nasab ka dhexeeyo de qaraabay noqdeen haddaad iminkaa beled aad hariib ku tahay aad tagto oo mid kaleoo hariib ah aad kulantaan waxaa laga yaabaa de ina sidii aad dadka kale iska xigtaan inaad markaa isugu tagtaan oo u sheekaysataan oo isu raacdaan oo waxaa idinka dhexaysa qaraabada wa kullu qariibin lilghariibi nasiibu khaatima nas'alu allaha xusnaha sariqat lkalaami anwaac qaybtan waxaa la yidhaahdaa hadalkii in cid laga soo qaato ama laga soo xado kaanahu hadalkaa cid laga xadayo cid baa laga qaadanayaa ama xigasho ha ahaato ama sheegasho la yska sheeganaya ha ahaato ama in macnaha wax laga dhimbiil qaadanaya ha ahaato yacni siyaalo kala duwan bay u timaadaa marka noocyaal badan baa soo gudagalee cunwaanka guud marka hore waxaa la yidhaha sariqatu lkalaam hadalka in la xadaa la yidhahdaa sariqatu lkalaami anwaaca minha an ya'huda annaasiru aw ashaaciru macnan ligayrihi biduuni takhyiirin linadmi anwaacda sariqada waxaa ugu horeeya nooca lahaa naskhiga iyo intixaalka isagaa dib inooga sheegi dooneen wa milu hada yusamaa naskhan waintixaalan macnihii buu hormariyey intaanu sheegin istilaaxa loo yaqaano an ya'huda waa inuu qaato annaasiru kii aan gabyayne hadal aan gabay ahayn ku hadlaayey aw ishaaciru ama kii gabyayay macnan ligayrihi macno cid kale u sugnaaduu qaadanayaa ama xiganayaa macnan ligayrihi biduuni tagyiiri lnadmi isagoo nadmigiisii waxba aan ka beddelayn kamaa akhada waa siduu u qaatay cabdullaahi ibnu zubayr waxaa inoo qoran cabdullaahi ibnu zabiir beytay macnin mucan baa inoo qoran waynu soo noqon doonaa kamaa akhada siduu u qaatay cabdullaahi ibnu zubayr baytay macnin macn ibna aws ninka la odhan jiray labadiisii beyt uu qaato mashaayikhdu raximana allah wa iyaahum waxay u dabdiyeen azabiir weliba dabdun bilxuruufina way sameeyeenoo tacliiqay ku sheegeen oo waxay dhahen azabiir waa bifatxin fa kasrin fii haada mucan bayna ka dambana u dabdiyeen oo waxay yidhaahdeen tacliiqa siday ku yidhaahdeen bidammin fa fatxin waa mucan macni waa jiraa laakiin macni ibnu zaa'ida isaga la yidhaahdaa oo bifatxin fa sukuun ah laakiin kan maaha ka kale laftiisa zubayr waa jiraa laakiin waxa weeye kan maaha bay yidhahdeen isla sidaa waxaa maray asayid axmed alhaashimi fii jawaahir albalaaqa waxayna u badan tahay iyaga inuu xiganayo waayo way ka horreeyeen isagu mutaakhir buu ka ahaa waa ka yara dambeeyey noloshase waa isku soo gaareen laakiin mashaayikhdii ashare ka horraysay ee ka dabaqo horraysay buu ahaayeen waayo iyagu waxay dhinteen badankoodu kii meelahaas ama labaatankii wax ka dhiman yihiin ama wax yar raaceen badankoodu isagu laakiin wuxuu dhintay ayuu dhintay kutubaha qaarkood laakiin waxay ugu qoran tahay inuu macni ahaa macnu bnu aws almuzani inuu ahaa oo miimku kor dhigan yahay caynkuna reebban yahay macnu bnu zaa'idana ma aha mucanna ma aha ee waa macnu bnu aws almuzani diiwaan baanu leeyahay gabayguna diiwaankiisu ku yaallaa ninka hadalka odhanayana cabdullaahi ibnu zubayr inay tahay bay u badantay almuhim shaksigu waxba muhim ma aha cidda tidhi ee hadda misaalka waxaa loo jeedaa uun labada beyt iyo cid kale inay soo qaadatay oo sheegatay kamaa akhada cabdullaahi ibnu zubayri mashaaikhdu waxay noo qoreen kamaa akhada cabdullaahi ibnu zabiir beytay mucanin wadacaahumaa linafsihi labadaa bayd ayuu soo qaatay cabdullaahi isagaana sheegtay oo yidhi gabaygaasaan idhi wahumaa labada bayd waxay yihiin idaa anta lam tunsif akhaaka wajadtahu cala tarafi alhijraani in kaana yacqilu wayarkabu xadda asayfi min an tadiimahu ida lam yakun can shafrati asayfi masxalu wuxuu idhi idaa anta lam tunsif akhaaka haddaanad u cadaalad samayn walaalkaa wajadtahu waxaad ku ogaanaysaa calaa tarafi ilhijraani dheeraansho uu kaa dheeraanayo dacalkeed inuu ku sugan yahay aad ku aqoonsanaysaa ku ogaanaysa in kaana yacqilu hadduu wax garanayo haddaad u cadaalad samayn weydo dee mar walba isagu ku wanaagsanaan maayo yaa siaad u xumaysay ayuu isaguna kaaga fogaanayaa oo kula ficiltamayaa wayarkabu xadda sayfi min an tadiimahu qaar waxay u dabdiyeen an tudiimahu laakiin daama waa mutacaddi markaa daamahu bimacnaa dalamahu waa noqotaa markaa sulaasigeedu macnuhii toos buu ugu imanaya wayarkabu waa korayaa buu ihi waa fuulayaa xadda sayfi seef afkeed buu fuulayaa buu ihi min an tadiimahu inaad dulmido sayfbuu ka dooranaya idaa lam yakun can shafrati sayfi masxalu haddaanu jirin meeluu uga weecdo seef afkeed meel uga weecdaa haddaynay jirin seefta afkeeduu dooranaya isagoo dulmi ka cararaya bimacnaa hadday ku kallifto dagaal buu markaa ka dooranaya walow haba lagu dilaba macnaha uu tilmaamayaa saas cabdullaahi labada bayd buu soo qaatay waxaanuu yidhi gabaygaasaan tiriyey mucaawiyaanuu hadalka ku yidhi dabeedna wuxuu ku yidhi laqad shacurta bacdana ya abaa bakrin dabadaya waxaad noqotay gabyaabaad noqotay abuubakarow isagoo weli sidii ula fadhiyaa ayaa macnu bnu aws soo galay waa shaacir macruufo dee u yaqaano cabdullaahina weli waa la fadhiyaa markaasuu macliyo beryahan wax gabaya dabadaya ma tirisa markaasu haa gabay baan tiriyey dabeedna gabay tixoo dheer buu tiriyey gabay siduu u dhegaysanaya labadii bayd soo galay cabdullaahina weli kama tegina waa la fadhiyaa tix dheer ayuu tiriyey tixdii dheerayd baa waxaa soo galay labada bayd mucaawiya wuxuu egay cabdullaahi war miyaad ugu oran labada bayd anigaa leh markaasaa wuxuu idhi macnahaan lahaa oo macnahan u sheegay oo lahaa isaguna nadmiga iyo taxa ayuu lahaa waana walaalkay oo naaskaanu wada jaqnay oo xagga naaskaanu ku walaalownay marka gabaygiisa inaan sheegto waanu u xaq leeyahay marka noocaas waxaa la yidhaahdaa waa nooc sariqa ah maaha sariqadii dee xadka lahayd maaha <laughs> sariqadii xadka lahayd maahee waa nooc marka eh, eh, la odhanaayo adabi ahaan nooc sariqa baa ku jirta waa lagu yara shabahaya waa lagu yara maakubaya wa milu hada yusama naskhan waintixaalan kan oo kale waxaa lagu magacaabaa naskhi baa lagu magacaabaa naqlin la soo raray waintixaalan iyo sheegasho la sheegtay oo beenbeen loo sheegtay af ahaan waxa la dee maansabooli baa la yidhahdaayo yacni mansadiibaa dee waxa weeye soo geela booli laguma kaxaystoo kale ti oo kalea dee markaa laga dhigaya caynkaas maansabooriga wa min qabiilihi nooca waxaa ka mida sariqada ah an tubdala alalfaadu bima yuraadifuha in erayada lagu bedelo waxyaalo fangashan bimacnaa la macnaa ah. ka an yuqaala si in la yidhaahdo sida in la yidhaahdo fii qowli xutaya hadalkii xutaya uu yidhi xutaya wuxuu ahaa nin shaacir oo gabya ah oo gabayga nooca la yidhaahdo hijaaga ama cayda ayuu calanka u siday nin gabay badan buu ahaa laakiin gabayga aad wax u caaya caydiisu de khatar bay ahay sida looga badbaadaa waa adkay waxay soo naqliyaan xataa aabbihii hooyadii inuu gabay caayo u tiriyey waa ka soo tallaabay isagaba isu tiriyey maalin dambe wejigiisa eegay bay yidhahdeen muraayad ku eegay markaasuu u gebiyey gabay uu ku caayo wejigiisa waa ninka yarkaa ka gaadhay marka ninbuu gabay u tiriyo wuxuu yidhi daci lmakaarima laa tarxal libugyatiha waqcud fainaka anta aacimu lkaasi sharafaha iska daabuuli adigiyo sharaf maxaa iska kin galay maa laka walaha laa tarxal libugyatiha ha u guurin oo ha u socdaalin doonisaas sharaf doonayso waqcud fadhiiso fainaka anta aacimu lkaasi waxaad mid waxna cuna yacni mariin iyo dee masruufun baa xaalkaagu yahay wuxuu ku shabahayaa yacni sida dumarku guryaha u joogaanee loo mariimee loo masruufo kale saasoo kale aad shabah ku leedahaye adiga sharaf waxba kaama gelini iska joog yaa caloosha iyo hugaa bes baad u nooshaa ninkii gabayga loo tiriyey gabaygu waa dheeraaye wuxuu u tegay cumar bnu khataab wuxuu ku yihi ninkani waa icaayey muxuu kugu yidhi abyaaddii kaluu sheegay abyaaddii kaleu xoogaa u awilay cumar ou yihi macno caayi ah kama muuqato caadi bay iska muuqan kartaa u muuqan kartaa inay caadi tahay beydkan markuu soo gaadho wuxu ihi kan u cudurdaari maayo haddaan kuwii hore u cudurdaaray kan uguma cudurdaaraya buui mufasiriinta qaarkood waxay soo qaataan beydkanoo kale faqcudu maca alkhaalifiin munaafiqiinta markuu ilaahay ku yidhi fadhiista ya sharaf ma aha markaa fadhiga la amraya waa dhaleecayn faqcuduu maca alkhaalifiin mawdicaasoo kale mufasiriinta qaarkood usoo qaataan beytka xutay ah faqcud maca alqaacidiin waa la mid calaa kulli xaal alamru bilqucuud maaha alqucuud lisharaf maaha qucuudu sharaf maaha oo qucuudu madama waa noocan oo kale marka anta aacimu lkaasi ay duucmi wa dulkuswa ay ilmacuumu lmaqsuw waxaa tahay mid waxa weeye la masruufo lana mariimo waa cayd heer dambe khatar ah nin kalea dheegto wuxuu yidhi dari lma'aasira laa tadhab limatlabiha wajlis fainaka anta alaakil laabis alfaadii mid walba waxa lagu bedelay erey muraadif la ah oo la macnaa dari lma'aasira ma'surada waxaa la yidhaahdaa almakaarim bay la macno tahay alma'sura waa manqaba sharafaha iskaga tag laa tadhab ha tegin limatlabiha doonisa sharaf doonayso ha u tegin wajlis fadhiiso fa inaka anta alaakilu laabis alfaaddaa mid walba mid la macno ah baa lagu bedelay idan waxay noqonaysaa nooc sariqa bay noqonaysaa wa qariibun minhu waxaa ku dhow an tubdala alalfaadu in ereyada lagu bedelo bima yudaaduha wax ka horjeeda in lagu bedelo fi lmacnaa xagga macnaha kaga horjeeda maca ricaayati alnadmi waatartiib iyadoo lala qabo in nadmiga la ilaalinayo iyo tartiibta siday u kala horeeyaan la ilaalinayo kamaa low qiila fii qowli xasaan sida haddii laga yidhaahdo hadalkii xasaan uu yidhi oo kale isagoo isagoo ammaanaya cid ammaanaya biidu lwujuuhi kariimatun axsaabuhum shum lunuufi min aطiraazi alwali beytkaasaa ka mid ahaa gabaygiis wuxu uhi biidu lwujuuhi ay hum yagu biidu lwujuuhi waa qaar wejiye cadcad wejiyadoodu nuurayaan kariimatun axsaabuhum sharafaha waalidadoodna aabbayaashood sharaftay lahaayeenna ay wanaagsan tahay shummu lunuufi waa qaar sandhaa dheer ya oo sankoodu markaa dheer yahay oo saa usoo taagan yahay oo min aطirazi alawali noocii horay ka mid yihiin noocii hore yaa lafihii hore bay ka mid yihiin mid kale dheegto wuxuu yidhi isagoo kaa hore waa ammaanayay xasaan isagu ciddan waa ammaanayay mid walba wuxuu keenay wax ku ah isagoo doonaya inuu cid caayo maala wuxuu ihi suud lwujuuhi la'iimatun axsaabuhum futsu lunuufi min airaasi alaakhiri wuxuu ka dhigay cagsiga gabayga hore wuxuu ahaa ammaan meelihii ammaantaa waxaa lagu beddelay cay oo kelimaadkiibaa wax ku liddiya la keenay biidul wujuuhi halkuu yidhi wuxuu ku beddelay suud lwujuuh waa wejiye madow yihiin wejiyadu waa dugul laiimatun axsaabuhum kariimatun sharafaha waalidadood ama aabayaashood ama awowayaashood waa qaar liito xun futs lunuuf waa qaar sananyaro sankoodu ku naban yahay wejigan ya halka la dayaaduunsan mar tacbiir noocaasa qaar isticmaaleen baa waxay u jeedeen sanka ayaa wejiga ku naban futs min airaasi alaakhiri marka waxa weeye min airaaz alawal wuxuu ku bedelay min airaaz alaakhir waxay noqonaysaa oo nooc sariqa ah wa minha waxaa kaloo ka mida an yaahuda almacna wa yuhayir alafda inuu macnaha qaato oo uu lafdiga bedelo wayakuunu alkalaamu athani duna alwali aw musaawiyan lahu uuna noqdo hadalka dambe waa hadalka xigashada ahe duuna alawali mid ka hooseeya ku xiganaya aw musaawiyan lahu ama uu ahaado mid la siman kama qaala abu ayib fii qowli abi tamaam sida uu ka yidhi abu ayib almutanabi hadalkii shaacirkii hore ee abi tamaam la odhan jiray isagoo xiganaya uu beytka dambe yidhi wuxuu abi tamaam yidhi hayhaata laa yaأti الzamaanu bimilihi ina الzamaana bimilihi labakhiiru cid buu ammaanaya markaasuu hayhaata wakhtigu la iman maayo mid la mida ruuxaa cid la mida wakhtigu ma keenayo oo kuma deeqiyo wakhtigu waxbaa kuma deeqee waa shucaraday carabkooda iskaga dareertay inay waqtiga wax u nisbeeyaan laakiin wakhtigu ficil ma leh wixii la qadaray unbaa wakhtiga gudihiisa dhacaya khayr iyo sharba marka qalad weeye in wakhtiga wax loo nisbeeya ina azamaana bimilihi labakiilu wakhtigu isagoo kale wuxuu ku yahay inuu la yimaada bakayl buu ku yahayoo isagoo kale ma keenayo shakhsigaa shakhsi la mida wakhtigu ma keenayo abu ayib baa xigtay hadalkaasoo wuxuu yidhi acda azamaana sakhaa'uhu fasakhaa bihi walaqad yakuunu bihi azamaanu bakhiila acda azamaana wakhtiga waxaa ka gudbay oo ka tallaabay sakhaa'uhu deeqdiisa oo fasakhaa bihi isaguu ku deeqay walaqad yakuunu bihi zamaanu bakhiila wuxuu noqon karaa wakhtigu mid bakhayl ku ah inuu isagoo kale la yimaado marka hadalkani hadalka horea laga xigtay laakiin labada hadalkee qawisan ka hore aqwa ah min xaysu lmacnaa marka laga eegaayo falmisraacu ahaani ma'khuudun min almisraac ahaani liabi tamaam beytka qaybta dambe waa cajuska walaqad yakuunu bihi zamaanu bakhiila waxaa laga soo qaatay min misraac athani liabi tamaam misraaca labaadoo abutamaam u sugnaaday baa laga soo qaatay ina azamana bimilihi labakhiilu walawalu ajwadu sabkan labada ka hore ayaana wanaag badan sabkan xagga marka dhalaalinta yani gabaynimada loo jeedaa ta hore aqwa ah waayo taa tawkiid baa ku sugan waana jumla ismiya jumla ismiya jumla ficliyana waxaa xoog badan jumla ismiya khabarka laftiisa waxa weeye waxaa lagu khabray isim iyaduna waa tawkiid kale inna ayaa la geli iyaduna waa tawkiid kale tan waa jumla ficliya weliba siiqa mudaaric buu ku keena qadna waa geliyey qad mudaaric gashayna waxay faa'iidaysaa sida haalibka ah qilo inay qaliil tahay marka calaa haada labada waxa qawisan ma ma'huudka mise ma'huudu minhuga ma'huudu minhuga laga soo qaataa aqwa ah wamilu hada yusama iqaaratan wamaskha noocanna waxaa la yidhahdaa weerar wa maskhan iyo doorin ayaa la yidhaahdaa mar haddii cibaaradii ta hore ay aqwa tahay waqtigaad moodaa inuu dhacay halkaa ku joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka atub ilayk